waa halkan aqsaamu lkhabari khabarka qaybihiisa haada maxaluhaa qaala wuxuu ihi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibn اlajrumi wاlkhabaru khabarkii qismaani laba qaybood wey kabar laba u qaybsama sida mubtadaba laba ugu qaybsamay khabarna laba u qaybsamaa waalkhabaru khabarkii qismaani laba qaybood wey marka alkhabaru waa mufrad qismanina waa muane mubtadiya khabarna maxaa laga rabaa mudaabaqo marka mudaabaqadii si aan u helno mudaafaan soo qadaraynaa waalkhabaru khabarkii qismaani duu qismayni laba qaybood miu saaxib wayaan wlkhabaru khabarkii duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo wey laba qaybood uqaybsamaa mufradun mufrad uqaybsamaa wakayru lmufradi wax kastoo kitaabkan lasoo maray arday gacanta u taagtaa la rabaa oo yidhaha wax kitaabkan laguba soo sheegay anaa u diyaar haye maasha allah rag badanaayo gacanta iskaga tegay maasha allah maasha allah maasha allah haye kayr allah insi dejiya allah idin barakeey waaya mufrad meeqa baaba looga hadlaa shan baaba looga hadlaa albaab اlأwal baab اlkalaam baab kelimo marka laga hadla mufrad waa laga hadlaa maxaa la dhihi jiray mufrad baabkaas haye maa laa yadulu juzhu calaa juzi macnaahu waa baabulkalaam markii la joogay baabka kaleo looga hadlay mufrad xua maya ma ardaygaasi joogtaa ardaygaas ila qo waay laga qaada ma haye baabu macrifati calaamaat iraam ama baab lraab iska dhig baab liraabi maxaa maa laysa muanan walaa majmuuca walaa mulxaqan bihima baab walaa min alasmaa اhamsa baabka saddexaada mufrad looga hadlo waa baabkan hadda joogno mufradiy abar maxaa la idhaha mufrad maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati baabka afraadoo looga hadlo mufrad baabulcalam maxaa la idhaha mufrad maa laysa murakaban baabka shanaadoo looga hadlo mufrad baab صح baab la alati linafyi اjinsi wa baab اmunaada maxaa la dhihi jiray markaas mfrad maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaafi walka wax alla kuu dheeraysiy macnaha dadka kugu fila ka fiicno waayo waaya wlkhabaru khabarkii qismaani duu qismayni laba qaybood min saaxiibo wey khabarku laba u qaybsamaa mufradu mfrad iyo وغayru mفradin mfrad kayrkiis marka mfrad halkan marka la joogo waxaa la dhaha maa laysa jumlaة walaa shabiiha biاjumlai waa waxaan jumlana ahayn jumlana aan shabihin waa arki doonaa jumlo waxa loola jeedo shibru jumlana waa arki doonaa in shaء allah marka khabar wuxuu uqaybsamaa mfradu وغayru mfradin mid mfrada iyo mfrad ayrkiis falmfradu mfradkii naxwu زaydu qaamu oo kale wey waxaa fiican inuu ku daro naxw zaydun qaaimu wazaydaani qaaimaani wazayduna qaaimuun nusqooyinka gabalaana ku dari jiray mufrad waa kaas marka baabkan la joogo fiir hadda zaydun qaaimun zaydun maxaa qabar u noqday qaaimun waa mufrad azaydaani qaaimaani azaydaani waa mubtade maxaa qabar u noqday qaaimaani baabkan marka la joogo waa mufrad maxaa qaaimaani jumlana maahan shiblu jumlana maaha azayduna zaydyaalkii badnaa qaaimuuna waa kuwa taagan azayduna waa mubtada yaa khabar u noqday qaaimuuna waa mufrad marka baabka aan la joogo maxaa yeelay jumlana maahan shibru jumlana ma wax allo waxaan jumlo ahayn shibru jumlana ahayn baabkan marka la joogo mufradku noogu jira mufradkii caadiga ahaa markii baab baab exraab la joogay musanihii jamicii kulligood mufradkay ku jiraan baabka marka sidaas darteeda waxaa fiican in lagu misaaliyo o la yidhahdo marka la misaalina mubtade abarku u noqday mrad abar mfrada eh. marka miaalil weyna waxay leedahay zaydun qaaim wazaydani qaaimaani wazayduna qaaimuuna ah. dhammaan waxaa leedahay khabaryaalkan waa wada mfrad marka baabkan la joogo ah, baabkan marka la joogo maxaa le baabkan mfrad maxaa loola jeedaa waxaan jumlo ahayn shibljumlan ahayn wa kayru mfradi mfrad kayrkiis arbacatu ashyaa afar shay wey mfrad ayrkiis waa afar shay wa kayrmfradi mfrad kayrkiis arbacatu ashyaa shayaalo afar wey aljaaru wاlmajruuru o jaar majruur abar waa noqdaa jaar majruur wdarfo darf ama darf makaan ama darfu jamaa waa noqdaa kabar waa noqdaa darf wاlficlu maca faacilihi ficil iyo faacil isla jira kabar waa noqdaan saddex wlmubtadau maca kabarihi mubtade iyo qabarkiisi oo la jira qabar waa noqdaa afartaasaa la dhaha ayrumufrad fiiri mubtada lasoo mubtadaysaa waxaa qabar u noqonaya jaarmajruur jaarmajruura qabar noqona mubtada lasoo mubtadaysana waxaa qabar u noqona darf mubtada lasoo mubtadaysaa waxaa qabar u noqona ficil maca faacilihi ama ficil maca maa faacilih waxaa lasoo mubtadaysaa mubtade waxaa qabar u noqonaa mubtade kale iyo qabarkiisi Ah, mubtad kale iyo qabarkiisi oo la isku daray ah mubtada hore qabar u noqona afartaas waxaa la dhaha ayru mufrad wa kayrulmufradi mufrad kayrkiisa arbacatu ashyaa shayaalo afara wey aljaaru walmajruur wey ka bedelo jaarumajruur hadduu qabar noqdo kayru mufrada leeda wadarfu darf hadduu darf qabar noqdana kayru mufrad wey wlficlu ficil maca faacili faacilkiisa ila jirkiisa xaaliya ficil iyo faacilkiisa isla jira qabar noqona saddex wey kan afraad walmubtado mubtade maca khabari qabarkiisa xaaloo la jiro mubtada lasoo mubtadaysana waxaa qabar u noqonaa mubtade kale iyo qabarkiisa oo laysku daray miaal wadalika miaalka naxwi qawlika zaydu ninka zayd la yidhaah fi daari kainu fi daari daarta dhexdeedu ahaado hadda mubtade maxaa zaydun abarna yaa noqday fi daari jamjuura abar noqday zaydun waa mubtada abar waxa u noqday fi daari tii oo jaarkii ah iyo addaari oo majruurkii ah khabarkaas ma mufrada mase waa ayru mufrad waa kayru mufrad ila waa jaar majruuri calana zaydun mubtada marfuucun biibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirih fi daari fii xarfu jarin addaari ismu majruurun bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kainun kainuntaas wzaydu zayd cindaka agtaadu ku sugnaaday zayduna mubtada ka dhiganay abar waxaa noqday darf cindaka makaanka agtaada waa darfu makaan abarkaasi waa ayr mufrad mufrad maaha ilaa darfu noqday zaydun mubtado marfuuqu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akiri cinda darfu makaani mansuubun cala darfiyati اlmakaaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akiri wa darfu mutacaliqu bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inun cinda mudaaf alkaafu damiiru mutasilin mabniin cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ileyh wa zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu zayd aabihiis hadda fiiri zaydun waa mubtade waxaa ka dambeeya qaama oo ficil maadi ah iyo abuu oo faacil ah iyo haadaasoo mudaaf ilayhi ficilkaas iyo faacilkiisa jumladaasa khabar waa khabar kayru mufrada marka wazaydun alwaaw xarfu xatfin zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhiri qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab abuu faacilu qaama marfuucu wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaa alhamsa ma naba fi xarfin an xaraka abu mudaaf lahu damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabr mubtadain jumladaasoo dhama abr wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabr mubtadain wraabitu baynahuma adamiir اlmajruur bilmudaaf abuuhu damiirka ku jira wey kaasaa raabit ah markay jumla qabar noqoto raabidaa la raba raabit u laabanaya mubtadaha hore oo isku xira qabarkan iyo mubtadaha hore laakiin shubhuljumlu jaar majruur markuu qabar noqdo raabit lagama rabo markuu daraf qabar noqdo raabit lagama rabo labadooda maxaa la isku yihaha jaamjuurka iyo darafka shibhu ljumla aa la isku yihaha labadaas markay qabar noqdaan raabid lagama rabo laakiin jumlo ficil iyo faacil markay qabar noqdaan raabida lagaa rabo mubtada iyo qabar hadday noqdaan qabarna raabidaa lagaa raba labadaas waa lagaa raba wa zaydun zayd jaariyatu addoontiisii daahibatun waa midii tegaysa wa zaydun zayd jaariyatu addoontiisii daahibatun midii tegayda زayd mbtada marfuuc bاbtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiraة shaakili waxaa tidhahdaa wزaydu alwaaw xafcatu horta wowda shaak zaydun markaad exraabayd maxaa leedahay zaydun mubtadaw wal aad leedahay iriya zaydun mubtadaw ka bilaabi mayno zaydun mubtadaw wal marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiraة shaakili jaariyatu mubtadaw haani aad leedahay mubtadowtani mar haddii laba mubtado isdaba socoto kan horaa mubtadowal la yidhaha kan labaadna mubtadowtani jaariyatu mubtadowtani marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratun faaqili jaariyatu mudaaf ilaha damiir muttasil mabniin cala dami fi maxali jan mudaaf ilay daahibatun khabaru lmubtada taani laba mubtadaa lasoo sheegay daahibatun yay khabar u tahay mubtadaha labaad daahibatun khabaru lmubtada taani مرفوع بالمبتd وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة شاkل والجملة من المبتد الثاني جuمlada oo مبتdha labaad oo jاaryة ah iyo وkhabarihi oo daahibatun ah fii maxali rafcin khabaru mubtada اwl mubtad abr raabida lagaa rabaa waraabitu baynahuma adamiir majruur bاmudaaf jaariyatu waa damiirka ku jira wuxuu ku yihi maxamed muxidiin cabdulxamiid waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu lkhabaru khabarkii wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood alawalu mid ka horeeya khabarun khabar weeye khabarkaasoo mufradun la kala yeelo mufrad ah wafaanihi mid ka labeeyaana khabarun khabar weeye khabarkaasoo hayru mufradin mufrad kayrkiis ah wlmuraadu kan loola jeedo bilmufradi hunaa halkan hunaa wuxuu ku leeyahay meelo badanee mufradka looga hadla shan meeloobaa looga hadla wlmuraadu kan loola jeeda bilmufradi mufrad hunaa halkaan maa shay way laysa jumlatan jumlo aan ahayn walaa shabiihan biljumla jumlo mid lagu shabahayna aan ahayn halkaan ayru mrad halkaan mufrad waxaa loola jeedaa waxaan jumlana ahayn jumlana lagu shabihin waxaan jumlo ahayn jumla waa ficl iyo aacil iyo ficlin aacil ama mubtadiya qabr kuwaas waxaa la dhaha jumla ficil iyo faacil isla jira waxa la dhaha jumla ficliya ficil iyo naay faacil isla jire maxaa la ydhaha jumla ficliya mubtadiya khabar isla jire maxaa la ydhaha jumla ismiya kuwaas jumla leedahay jaaru majruurkana maxaa la yidhaha iyo darafka shibhu jumla marka halkan marka la joogo mufrad maxaa la yidhaha maa laysa jumlatan waa waxaan jumlo ahayn walaa shabiihan biljumlati jumla wax lagu shabahayna aan ahayn naxwu qaa'im oo kale wey min qawlika xaalu ku haday muxamedun muxamed qaa'imun mid taagan wey kaasoo kale la yidhaha khabar mufrada qaa'imun taas waxaa la rabay inuu ku sii daro wlmuxamadaani qaaimaani wlmuxamaduuna qaaimuun hayla dhammaan waa wada mufrad ah. ila waxaa la rabaa mufradka baabkaana in la fahmo ah. oo ila muxamadun qaaimun qaaimuntan baabulexraab waa ahayd mufrad ee waxaa la rabaa in baabkan si loo fahmo inaad tidhahdo mufrad miyaad rabtaa misaalkiisa muxamadun qaaimun almuxamadaani qaaimaani wlmuxamaduuna qaaimuuna waa kaasa ah wayr mfradi mfrad ayrkiis nawcaani laba nuuc wey ayru mfrad waa laba nuuc jumlatu jumlo iyo washibhu jumlati waa labadaas jumlo iyo shibljumla wljumlatu jumladuna nawcaani jumladaa laba nuuc sii ah jumla ficliya iyo jumla ismiya waxay ku bilaabataa fiire ficil hadday ka bilaabato jumla ficliyada hadday isim ka bilaabatana jumla ismiya waxay ka bilaabayda jumladu fiiri wljumlatu jumladii nawcaani laba waa laba nooc jumlatun ka bedelo jumlatun jumlo weeye jumladoo ismiyatu ism loo nisbeeyey iyo wa jumlatun jumladoo ficliyatu ficl loo nisbeeyey waa labadaas jumlatun ficliyatun jumlatun ismiyatun wa jumlatun ficliyatun faljumlatu ismiyatu jumlada ismiyada ma tarkiib weeye ma waxaad ku ridi kartaa jumlo maadaan ma jumlo weeye taalafad iskaga dumantay min mubtadayn mubtado iyo waabarihi iyo wa khabarin abar jumle ismiya waxaa la yidhaahdaa jumlada mubtade iyo khabar iska saaran jumladaasaa la yidhahda jumla ismiya faljumlatu lismiyatu jumlada ismiyada ma jumlo weeye taalafad isku dumantay oo iskaga timid min mubtadayn mubtade iyo wa khabarin khabar naxwu abuuhu kariimun oo kale wey abuhu kariimun min qawlika xaal ka ahaaday muxamdu muxamed abuuhu muxamed aabbihiis kariimun mid wanaagsan wey fiiri muxamadun muxamed abuuhu aabbihiis kariimun mid wanaagsan wey hadda jumladan waa jumlo ismiye abuuhu iyo kariimun waa jumla ismiye ah, jumlo ismiyaa khabar noqotay muxamadan hore iska daa waa mubtada iyadu mubtadii qabr maxaa u noqday jumlo kale jumladaas maxay tahay waa abuuhu oo mubtadaa iyo karimun oo qabr jumladaas ah, ah waxay khabar u tahay maxamed jumladaas marka ma ismiya mise waa ficliya waa ismiya maxaa yeele waxay ismay ka bilaabatay mubtade iyo waxay iska saaran tahay qabr icraab muxamedun mubtada اwal marfuucu bاlibtida wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri abuu mubtada haani مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة ما نفي حرف من حرك أبو مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه كريم خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول رابط على الربا والرابط بينما الضمير المجرور في أبوه jumlo ismiya marka waa abuuhu kariim waa jumlo iska saara mubtade iyo khabar wاljumlaة اficliyatu jumlo ficliya ma jumlo weeye wاljumlaة اficliyatu ma jumlo weeye ta'alafad iskaga dumantay min ficlin iyo wa faacil waa jumlo iskaga dumantay ficil iyo faacil aw naa'ibihi ama ficil iyo naab faacil ficilay ka bilaabay jumlada ficiliyada marka ficil iyo faacil ama ficil iyo naa aacil ayadu ficilay ka bilaabay jumlada ficiliyada waljumlatu lficliyatu jumlada ficliyada maa jumlo weeye ta'alafad iskaga dumantay min ficlin ficil iyo wa faacilin ow naa'ibihi ama ficil iyo naaibkiisa ficil iyo naaibkii faacilka naxwu saafara abu naxwu saafara abuuhu oo kale wey hadday khabar noqoto saafara abuuhu aa min qawlika xaalu ka ahaaday muxamedun muxamed saafara waxaa safray abuuhu aabbiis muxamedun waa mutade khabar yaa u noqday saafara oo ficil ah iyo faacilkiisa oo abuuh jumladaasay khabar u noqotay jumla hadday khabar noqotana raabidaa la rabaaye raabidkii waa mudaaf ilayhi saafara abuuhuna muxamedun marfuuq waxaa tihi muxamedun mubtado marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakili saafara ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab abuu faacilu saafara marfuucu calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannaha min alasmaaءi اhamsa ma naaba fii xarfin min xaraka abuu mudaafu laa damiiru mutasilun mabniin cala dami fii maxali jari mudaaf ilayhi waljumlatu min alficli oo saafara wlfaacili oo abuuhu ah fii maxali rafcin khabaru mubtaday mubtaday khabar utahay jumladaas oo muxamed ahaa raabidkii waraabit baynamaa adamiir majruur fii abuuhi wanaxwu yudrabu hulaamuhu alla mida hadda jumle maadi ficil maadiya faacil khabar noqdaan aragna soo ma jeedid oo ficilku uu yahay ficil musamaah hadda waxaa la keena ficil majhuul ah iyo naay faacil jumladii ficliyadaheed oo noqotay ficil majhuul ah weliba mudaaric iyo naay faacilkiisi a khabar noqonaya ficil iyo naay faacil min qawlika xaalu ka haday khaalidun khaalid yuطrabu waa la garaacaa qulaamuhu addoonkiisi khaalidun khaalid waa mubtadi khabar maxaa u noqday ficilkaas mudaarica yuطrabu oo majhuulka loo bineeye muqayar siiqaha iyo qulaam oo naab faacilkiisii ah waxaa leedahay khaalidun khaalid yuطrabu waa la garaaca qulaamuhu addoonkiisa khaalidun mubtado marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri yuطrabu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuucun لتجرد من الناصب الجازم علامة رفع ضمة ظاهرة شاقلة غلام نائب فاعل يطرب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة شاقلة غلام مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل ويطرب والنائب فا والنائب الفاعل او غلام في محل رفع خبر المبتدا خارج مبتداها الجملة خبرت والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل رفع abarmubtad raabi baa la rabaa waraabiu baynuma adamiir majruur bimudaa adamiir majruur bimudaaf waa midka ulaamu ku jiro haddii khabarku jumlo noqdo raabidaa layska rabaa taasuu kuu sheega maxamed bin xuseen cabdilxamiid fain kaana alkhabaru khabarku jumlatan jumla hadduu yahay falaa budda lahu waa laga maarmaan min raabiin raabit raabitkaasoo yarbidu ku xidha bilmubtade haddii uu noqdo khabarku jumlo jumladaas ama ficliye ha noqoto ama ismiye ha kala qaad male haddii khabarku jumlo noqdo waxaa laga maarmaan oo layska rabaa raabit raabitkaasoo jumladan mubtadaha ku xidha fain kaana alkhabaru khabarku jumlatan hadduu noqdo falaabudda minhu waa laga maarmaan min raabitin raabidkoo yarbiduhu khabarka xidha bilmubtadai ku xidha imaa damiirun inuu damiir noqdo raabidkaasu damiirkoo yacuudu u laabana ila mubtadayn kamaa samicta saad soo maqashay hadda damiiru ahaa miisaaladii horeo dhan raabitku damiiru ah saas waa noqon karaa wa ima ismu ishaaratin iyo inuu ismu ishaaro noqdo intaas kaliya maan waa badan yihiin tusaalu ka rabaaye ismu ishaarana waa noqon karaa raabitku ismu ishaarana waa noqon karaa raabitku naxwu muxamadun fiiri muxamadun muxamed muxamdu muxamed haadaa kan mubtada labaad ka dhigo muxamadu muxamed haadaa kan rajulu nin wey rajulkoo kadin wanaagsan muxamadu muxamed haadaa kan muxamedkaaba kan ir muxamadu muxamed haadaa kan oo muxameda eh. rajulu nin wey rajulkoo kadin wanaagsan raab muxamadu mubtada marfuuc bilibtidaai muxamedun mubtada muxamedun mubtada wal dhe muxamedun mubtada wal marfuuc bilibtidaa وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhره haadaa ha xرفu تنبيه ذا اسم إشاaرة مبتdأ ثاني مبني على السكون في محل رفع ذا اسم إشاaرة مبتdأ ثاني مبني على السكون في محل رفع رجل خبر مبتdأ ثاني مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhره كريم صفة الرجل وصفة المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhره والجملة من المبتdأ ثاني وhاada وبري oo رجل ah في محل رفع خبر مبتد الأول رابط على ربا والرابط بينهما اسم الإشارة هذا وي اسم الإشارة حال محمد كو إشارة سيدي رابطك متظاهر أقول لا بناي اسم إشارة متظاهر wshib jumlati shib juml nawcan waa laba nooc shib juml hadda juml waa ka soo baxan shib jumlaan gelayna waa laba nooc wa shib jumlati nawcaane laba nooc wey ayda noqoshee alawalu midka ugu horeeya aljaru wlmajruur weye naxw fi lmasjid oo kale wey min qawlika xaalu ka haday caliyun cali kaainu fi masjid caliyun cali kaainu fi masjid cali waa mubtada abar yaa u noqday jaar majruur oo ah fi masjid علي مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره في المسجد في حرف جر المسجد اسم مجرور بفي وعلامه جر كسره ظاهره في اخره الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن هذا جار مجرور خبر نقض في الدار marka waxa la leeyahay shibhu jumla khabar dhacda la leeyahay jumla ma marka wa zaid zaid inta ka agtaadu ku sugnaado mm waa sadriyo matnigiyan aado ee sharaxan hadda ku jirna waani midka labaadoo shibljumlada ka mid ah kan labaadoo shibljumlaha ka mid ah aharfu waa darafka waani midka labeeya aharfu waa daraf naxwu fowqa alqusni oo kale weya laamta korkeeda min qowlika xaaluu ka haday adaa'iru shimbirkii kaainu fowqa alqusni laamta geedka korkeedu ku sugan yahy geedkaas laamtiisa meesha korkeeda shimbirka ku sugan aaaru waa mubtade khabar maxaa noqday fawqa waa darf darfu makaan makaankaa shimbirtu ku taagan tahay fooqoda darafkaasaa qabar noqday shibhuljumla qabar noqotay addhee marka aaaru mubtado marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakili fawqa darfu makaani mansuubu cala darfiyati lmakaniyati wa calaamatu nasbi farxatu daahiratu shaakili wa darfu mutacaliqu bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiru kaa'inu فوqa mdاaf alqsn mdاaf ilayh majhuur wcalaamaة jari kasraة ظaahiraة saakili adaair waa mubtada khabarkeedii fowqa darafkaas shibhuljumla khabar noqda wa min daalika kaas aan soo sheegnay xaggiisa taclamu waxaad ka ogaaneen ana alkhabara khabarka cala tafsiili kala saarin khamsatu anwaacin nucyaala shan wey khabarka markaa la kala saaro waa shan nuuc mufradun mid mufrada wa jumlatun ficliyatu mid jumlo ficliye ah wa jumlatun ismiyatun mid jumlo ismiye ah wa jaarun wa majruurun mid jaar majruur ah iyo wa darfun intaasa qabar noqota mufrad waa noqon kara jumlo ficliya waa noqon karta jumlo ismiya waa noqon karta jaarmajruur waa noqon karaa darafna waa noqon karaa shantaasa noqon kara wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllah وslm وbaaraka عalى nabiyina mحamed